alxamdu لlh rb العaalamiin وأصlي وأsلm عlى rasuuli الlah وعlى آlih وصaxbih wman sar عlى نhjih واstaqاam وbعd allahuma sidna cilma ynfacuna وانfacna bma clamtna qala اlmuصنif raximah اllah taعalى raxmaة waascة kitaabu salaa salaada kitaabkeedii hada maxallo shuruudu salaa taqadama waxaa inoo soo hormaray ana ahaarata min shuruudiha dahaaradu inay min shuruudihaa ka mid tahay ayaa inoo soo hormartay wa min shuruudihaana waxaa ka mid ah dukhuulu lwaqti waqtigu inuu soo galo ayaa ka mid ah musanifku raxmat ullaahi calayh halkan wuxuu ka bilaabayaa kitaabu salaa salaaduna sida la wada ogsoon yahay waa rukniga labaad ee min arkaani alislaam buniya alislaamu calaa khamsin waataynu hore ugu soo aragnay waana aqwaalun wa afcaalun makhsuusa muftatixa bitakbiir mukhtatimatu bitasliim waana aqwaal ama odhaaho iyo ficillo gaar ah oo lagu furfuranayo allahu akbar lagagana baxayo waxa weeye altasliim bimacnaa assalaamu calaykum iyo wixii markaa ka sii farcamaya la ah marka tan noocaasiya baa salaad la yahdaa markaynu sidaa leenahay waxaa ku baxaya sujuudihii gaarka ahaa sida sujuudu tilaawadii sujuudu shukrigii iyo wixii la mid a oo iyagu salaad ma aha xukum salaadeedna ma qaadanayaanoo tahaaradan iyo arrimahan loo shardin maayo cala alqowli saxiix laakiin salaad waxaa la yidhaahdaa waa aqwaal iyo waa afcaal makhsuusa muftatixa biاltakbiir mukhtatimatu bitasliim markaynu tacriifkaa tilmaamayno waxaynu kaloo ogaanaynaa salaada allahu akbarta waa lagu furfurtaa waa iftitaax weeye laakiin takbiirat lixraamka lagu gelayo mar dambe kugu soo noqon mayso halkaa koobaad unbay salaada ka gashaa dabeedna way dhammaataa waayo arkaantu dee midba mar buu dhammaadaa shuruuddu se ma dhammaato oo shayga salaadda u ah shardi min awalihi ilaa akhirihi waa loo shardinaya min awalihi ilaa aakhirihi waa loo shardinaya bilow ilaa dhammaad tahaaradii oo kale bilow ilaa dhammaad bay shardi u tahay waqti wakhtiyada ka mid a ah hadday meesha ka baxdo salaaddii ma jirto ama arkaantu marba mid baa go'aya takbiiratulixraamka ugu horeeya tasliimtuna way ugu dambaysaa marka mar labaad kugu soo noqon mayso xitaa salaada haddaad ka sahwiyo oo aad ka baxdo oo aad halkaa iska tagto oo lagu yidhaahdo ragcad baa kuu dhiman takbiiratulxiraam dambe la iman maysid laba takbiiratulxiraam ma jiraan markaad ku noqonayso sidaadii baad ugu noqonaysaa halkii umad ka sii jeesanaysa oo aad ka bilaabaysaa laakiin takbiiratulxiraam labaadoo lagu gelayaa ma jirto takbiiratixraamku fii kulli salaatin waa maratan waaxida waa hal maroo qura salaad kasta takbiirat lixraamku waa hal mar laakiin suuragal ma aha adoo laba ragcadood oo kale ku salaamad naqsaday lisahwi markaan ku noqonayo takbiiratulixraam labaad baan la imanayaa allahu akbar baan ku gelayaa suuragal ma ma soo noqonayso hal mar ma soo noqonayso waa hal maruun mar labaad kugu soo noqon mayso markaynu intaa ka gudubno wuxuu yidhi shuruudda waxaynoo soo hormartay dahaaradu inay ka mid tahay min shuruudi sixati salaa shuruudda sixada ee salaada ayay ka mid tahay sidaynu hore usoo aragnay wa min shuruudiha waxaa kaloo ka mid ah oo shuruudu sixi ka mid ah dukhuulu lwaqti wakhtigu inuu soo galo wakhtigu inuu soo galo oo salaadna qabla wakhtiha ma ansaxayso waalaslu fiihi waxaana u daliil ah masalada iyada ah xadiiu jibriil xadiiskii jibriil baa u daliila adilo badan buu leeyahay laakiin xadiiska jibriil waa ka mid annahu jibriil ama nebiya nebiga ayuu u imaam noqday sala allahu aleyh wasalam fii awali lwaqti wakhtiga awalkiisa iyo wa aakhirahu wakhtiga dhammaadkiisa labadaba oo u imaam noqday wa qaala waxaanuu yidhi yaa muxamed muxamedow alsalaatu maa bayna haadayni alwaqtayn salaaddu waa inta labadaa waqti u dhaxaysa jibriil salaad kasta nebiga laba jeer buu tujiyey mar fii awaliha iyo mar labaadoo isla nafsa salaa uu tujiyey wakhti kale fii aakhiri اlwaqti dabeedna wuxuu yihi salaadu labadaa waqti bay u dhaxaysaa rawaahu axmed wالنasaaئي wالtirmidi marka xadiiskuna waa sugan yahay waxaa kaloo u daliila can cabdillaahi bni camr radia allahu canhuma ana الnabiya salى اllahu alيyh waslama qaala wuxuu yidhi waqtu الظuhri duhurka waqtigiisu idaa zaalat الshamsu waa markay qoraxdu bartanka ka dhaqaaqdo markay zuusho bimacnaa waa markay bartanka ka dhaqaaqdo ee ay u dhaqaaqdo xaggay u dhacayso markay kala barhka in yar xaggaa uga ciirto markaasi waxaa soo gelaya waqtigii duhurka duhur weeye ee waa yahay ee wa kaana uu noqdo dillu rajuli ninka hadhkiisuna ka tuulihi isaga dherarkiisoo kale uu noqdo maa lam taxdur ilcasru casar inta aanay soo xaadirin waxa weeye ninka shakhsiga marka qorraxdu zuusho waxa weeye ilaa inta qorraxdu dherarka harhka dherarkiisa ka leekaanayo waa duhur ilaa intuu harhkiisa leegyahay waa duhur ma lam taxdur ilcasru intaan casar soo xaadirin casarkuna waxay soo xaadiraysaa dherarkaa qofka marka in yari ku siyaado oo markaanad saacadii waxba toona haysan meel bannaanaa la tagaa deedna shay baa saa loo qotomiyaa qor yar iyo xumaa dhulka lagu qotomiyaa hadhkaa dabeedna lagu eegaa balinay qoriga hadhkiisa iyo isaga ka dheer baa la eegaa hadday harku gaabto ama ay isleekaadaan weli duhurkii waa joogaa hadduu si harku dheeraado in yarna allah ka dhigay casarkii waa soo galay casarkii waa soo galay wa waqtu lcasrina maa lam tasfar ishamsu waxa weeye marka wakhtiga casarkuna waa intaan qoraxdu casuus noqonin aanay casaanin macnaha intaanay dhicinba way joogtaa waqtuljawaaska laakiin waqtulikhtiyaarka fiican ayaa sidaas ah waqhtiga casarka in waxa weeyaan uu yahay laga soo bilaabo marka harkaaga wax yar ay ku darsamaan ee wax yar kaa dheeraado ilaa qoraxdu ka dhacaysa way joogtaa inta aanay casuusta noqonna waxa weeye waa waqtulikhtiyaarkii wakhtigii fiicnaa wey wa waqtu salaati اlmaqrib maa lam yaqib الshafaq wakhtiga salaada maqribna waa min quruubi shamsi laga bilaabo qorax dhicidda maa lam yaqib ishafaq intaan sagalku dhicinna markaa waa joogtaa sagalku intaanu baabi'in ayay joogtaa wa waqtu cishaana ilaa nisfi اleyl cishaha wakhtigiisuna waa ilaa habeenka bartankiisa qowlkaasi baa xoog badan oo saxiix ah ilaa nisfi leyl alawsat habeenka bartankiisa intay ka gaadhayso ayuu joogaa markaa salaaddii subax labada dhinac mid kastaba gelin baa ka xigaya gelin gelin habeena oo salaad faradoo dhacaysaa aanay jirin iyo gelin dhanoo maalin ah oo salaad dhacaysaa aanay jirin salaaddii subax xaggan dambena duhur baa ugu soo xiga oo gelin dhan baad bilaa salaata inaad sunno tukanayso mooyaane gelin dhan ayaanad waxba tukanay cishaha marka laga soo bilaabana oo habeenka bartankiisii ahna gelinka dambe oo dhan ee habeenku waa bilaa salaad wixii aan sunno ka ahayn markaa subaxii labada dhinac mid kastaba gelin baa ka xiga gelin habeena iyo gelin dhan oo maalin ah markaa sida saxiixa waa in habeenka bartankiisa ay ku dhammaanayso salaadda cishe wa waqtu salaati subxi subaxa wakhtigiisa salaadda subax wakhtigeeduna min طuluuci اlfajri waaga dhalashadiisa laga bilaabo weeye maa lam taطluc الshamsu qoraxdu intaanay soo bixin rawaahu muslim waxa uu tilmaamayaa xadiisku qoraxda xale salaada subax wakhtiga salaatu subxi waa min duluuci alfajri الثaani waaga labaad dhalashadiisa iyo soo bixidiisa laga bilaabo maa lam tadluc الshamsu intaanay qoraxdu dhicin ka hor intaanay soo bixin intaan qoraxdu soo bixin ka hor marka waaga ayaa laba ah oo fajru lkaadib waaga beenta ah oo waa ka habeenkii marka hore ooggu istaagaya inu ahno ooggii baa istaagay af soomaaliga oo sidii wax kor u baxay oo kale ayaa ilays ama iftiin ayaa kor u soo baxaya in yar kadibna waa baaba'aya waa zuulaya dabeedna mar labaadka waagii runta ahaa isagu dhinacyada u kala fidayey mar dambena aan baaba'ayn ayaa soo baxaya marka axkaamtu ka ay ku tacalluqdaa waa waaga dambe ka hore waxba kuma tacalluqaa axkaan ma leh laakiin axkaamtu kay ku tacalluqaysaa hadday tahay salaadii hadday tahay soontii iyo wixii la mid ah waaga dambaa loo eegaya waaga dambaa axkaamtu ku tacalluqaysaa oo waaga dambaa ka subaxii ah kan hore waa iska fajrulkaadib marka isagu wax markaa xukuma ku tacalluqayaa ma jiro marka shantii salaadoodba xadiisku waa inoo tilmaamay wakhtiyadooda waxba yaanu faahfaahinba laakiin xadiisku waa soo koobay oo duhurkii waa markaa qoraxdu bartanka ka dhaqaaqdo ilaa intay casar ka gaadhayso casarkuna waa marka shay kastaba harhkiisa wax dheeraadaan ilaa intay ka dhacayso maqhribkuna waa marka ay dhacdo ilaa inta sagalku ka baaba'ayo cishuhuna waa markaa sagalku baaba'o laga bilaabo ilaa habeenka bartankiisa subuxuna waa waaga runta ahi markuu dilaaco laga bilaabo ilaa inta qoraxdu ka soo baxayso wayudraku waa lagu haleelaa waqtu salaati salaadda wakhtigeeda waxa lagu soo gaadhaa biidraaki ragcatin ragcad soo gaadhisteed inaad ragcad salaadda ka soo gaadho waxa weeye ayaa lagu haleelaa liqowlihi sala allahu aleyh wasalam waa qowlkii uu yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam man adraka ragcatan qofkii ragcad ka soo haleela min asalaati salaadda ka soo haleelaa faqad adraka asalaa salaaddaa waa soo gaadhay oo waa soo haleelay muttafaqun calayhi saxiixaynka ayaa isku waafaqay xadiisku wuxuu tilmaamay qofkii salaadda ragcad ka soo gaadha salaada iyada ah waa soo gaadhay oo bimacnaa salaaddii saddex xaalaba waa suuragal in salaadu fi jamiicihaa ay fii anaa'i alwaqti dhacdo wakhtiga gudihiisa salaadu siday u dhan tahay inay wakhtiga dhexdiisa dhacdo waa suure waa sida badane marka taa adaa weeye shakina mala waa salaad wakhtigeedii la gutay weey salaada dhammaanteed inay wakhtiga dibaddiisa dhacdo oo qadaa noqotona waa suure oo wakhtigiiba ku dhaafo deedna ka dabatag ay noqotooo salaada wakhtigii oo dhan oo kaa baxay aad la timaado taana qadaa baa la hadaa ishkaal maleh waxaa jirta labada mid u dhaxayso tanuu inoo tilmaamaya ah oo ah salaadii in waxna wakhtiga dhexdiisii dhacaan qaybina wakhtiga debaddiisa dhacdo tan noocaasi abuu kaaga warramo wuxuu kugu yidhi hal ragcad haddaad wakhtiga ka soo gaadho oo hal ragcad ay dhacdo wakhtiga gudihiisa inta kalena ay dhacdo khaarij alwaqti wakhtiga debaddiisa salaadaasi dhammaanteed waa adaa waa adaa iyadoo wakhtiga la waxa weeye gudihiisii si dhaba loo wada tukaday ayay la xukun tahay amaa waxa gudaha wakhtiga dhacay hadday ragcad ka yar tahay salaadu siday u dhan tahay waa wada qadaa intuu inoo tilmaamay waa intaa markuu intaa inoo tilmaamay ayaa wuxuu rabaa inuu masalo kale tilmaamo oo ah wakhtigan la sheegaya ma cudurdaar bay ku gaadhay mise cudurdaar la'aan bay ku gaadhay marka wuxuu leeyahay oo ku rabaa inuu kuu tilmaamo farqi ma leh ee xagga xukumkuunbay ku kala duwanaanayaan ee laakiin xagga ragcad gaadhista iyo wakhtiga inaad soo haleeshay u iskaga mid ee haddaad badheedh wakhtiga salaada uga saartay ilaa aad hal ragcadna dejisay wakhtigii fii anaa'i lwaqti wakhtiga gudihiisii inta kalena aad khaariju wakti u saartay waa muxaram sharcan salaada maqdiya la odhan maayo waa mid la qalleeyey la odhan maayo ee waxay noqonaysaa waa mu'adaah waa mid la gutay weeye wakhtigeedii laakiin waa muxaram sharcan cudurdaar la'aan in xilligaa lagu simo oo la yidhaahdo waan iska fadhiyayaa ilaa inta wakhtigu sidaa uu marka hadanteelsamayo ee wakhtigii qaabkaa u dhaawacmayo waa muxaram sharcan amaa hadday cudurdaar ku dhacday dee dembi male sida hurdadii inay kula tagtay iyo wax la mid ah ama ilowtiimo kugu dhacay oo dabeedna markii salaaddii hal wakhti hal ragcadi ka hadhsanayd ayuumaad xasuusatay deedna markiiba wakhtiga gudihiisa ragcad kaamila baa dhacday inta kalena khaarij alwaqti bay dhacday markaasoo kale salaadina waa mu'addaa waa mid la gutay weeye aafimna ma tihid oo falaa ima calayka taasi oo kale isagoo inoo tilmaamaya wuxuu yidhi walaa yaxilu xalaal ma aha ta'khiiruhaa salaada in dib loo dhigaa xalaal ma aha aw ta'khiiru bacdiha ama qaybteed in la dibdhigo can wakhtihaa wakhtigeeda in laga dibdhigaa xalaal ma aha licudrin cudurdaar daraaddii in looga dibdhigaa xalaal ma aha aw hayrihi aw hayr اlcudri ama cudurdaar hayrkii in looga dibdhigaa midnaba xalaal ma aha oo waxa weeye salaadu wakti bay leedahay in almuminiina marka waxa weeye ina الsalaaةa kanat calى اlmu'miniina kitaaban mawquuta ilaahay salaadda wuxuu kaga dhigay mu'miniinta korkeeda markaa mid wakhti go'an leh ayaa alla ka yeelay oo waa farad iyo waajib wakhti go'an leh maadaamay sidaa tahay suuragal ma aha in waxa weeye wakhtigeedii cudurdaar daraaddeed looga saaro oo la yidhaahdo howlaan ku jiraayo waxaanaan ku jiraayo marka waa dib baan u riixaya suuragal maaha ahlulcilmiga qaarkood ba waxay yidhahdaan jihaadka mooyaane oo jihaadka wakhtigeeda waa looga saari karaa laakiin sax maaha iyada lafteeda qowl saxiixa maaha waayo salaatulkhawfka sidii la awoodoba waa loo tukan wakhtigeedana in laga saara maaha marka wax ka mida salaadii iyadoo dhanba in watiga waktigeeda laga bixiyaa waa muxaram sharcan waa muxaram sharcan ilaa idaa akharahaa ilamaa inuu u dibdhigo mooyaane liyajmacahaa si uu ula kulmiyo maca hayriha iyada hayrkeed ilamaa jamcin mooyaan inuu waxa weeye u dibdhigo si uu kayrkeed ula jamciyo taasi waa weji kale oo muxaramkii ka baxaya waa muxaram salaadii in waxa weeyaan wakhtigeeda laga saaro allahumma ilaa in cudurdaar jamcin bannaynayaa jira mooyaane cudurdaar jamcin bannaynayaa inuu jira mooyaane oo fainahu yajuusu waxa u bannaan fainahu isagu yajuusu waa bannaan yahay licudrin buu ku bannaan yahay cudurka cudurdaarkaasoo min safarin safar ah aw matarin roob ah aw maradin xanuun ah aw naxwiha ama wixii la mid ah waxa uu leeyahay salaada wakhtigeedii cudurdaar iyo cudurdaar la'aantoona in laga saara ma aha allaahuma ilaa inaad u dibdhigto dee inaad jamcinayso mooyaane oo wakhtigeedii waxaad uga saaraysaa waxaad rabtaa inaad wakhti kale la jamciso sharcigu ogol yahay duhurkii baad ma joogtaa dabeedna duhurkii tukan maysid marka laguyaa maxaad u tukan weydeynaa waxaad leedahay xilliga casarkaan isugu riixayaa labadaba casar baan tukanaya wakhtiga casarka insha allahu ayaan labadaba tukanaya sida sadcaal oo kale inuu jiro oo markaa maxay noqonaysaa waa jamcu ta'khiir oo kale maalan ama madar baa jira oo isaga waa jamcu taqdiim safarkuna jamcu ta'khiir iyo jamcu taqdiim labadaba waa leeyihi oo horna waa loo soo eh, dhigi karaa dibna waa loo riixi karaa amaa madarka iyo roobka isaga dib looma riixee wakhtigaa jooga baa la tukadaa oo markaa salaaddii kale unbaad wakhtigeedii ka saaraysaa oo hadhow iska bilaa salaad ahaanaysa marka taasina waa suuragal oo inaad wakhtigii hore isugu keento labadaba aw maradin ama xanuun dartii in loo jamcinayo aw naxwiha ama wixii la mid ah oo acdaartii bannaynaysay maalan salaada jamcinteeda noqonaysa walafdalu sida fiicani taqdiimu salaati salaada in la hormariyo weeye fii awali waqhtiha waqhtiga awalkiisa in loo hormariyo weeye sida fadliga badan lehi waa salaada in loo hormarinayo awalulwaqti waqtiga waxa weeye bilowgiisa awal waqtiha fii awali waqtiha ila alcashaa ila alcishaa cishihii mooyaane ila alcishaaa cishihii mooyaane idaa lam yashuq marka aanu dhibaynin marka aanu dhibaynin ee dadkii hurdo iyo waxyaabo kale aanay dehelaynin waxa weeye in cishaa la dibdhigaa fiican oo ilaa ulu lleyl loo dibdhigo ayaa fiican ila alcishaaa idaa lam yashuq marka aanu dhibayn wa waila duhra duhurkii mooyaane fii shiddati alxari marka kulaylku daran yahay duhurka laftiisa marka kulaylku daran yahay ee kaliilaha ama dhulka xeebaha ee kulul waxaa haboon in dib loo dhigo in dib loo dhigo oo wakhtigiisa la qaboojiyo ayaa haboon ee kulaylkan hore duhurka marka yooma yooma ay tahay laga daayo oo in dib loo dhigo qaala nebiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam ida ishtada alxaru kulaylku markuu daraado faabriduu can isalaati salaadda qaboojiya salaadda qaboojiya faina shiddata alxari kulaylka darnaantiisu min fayxi jahannam jahannan neefsigeeda weeye ee waxa weeye waxa habboon in markaa dib loo dhigo oo la yaro qaboojiyo oo neefsigaa jahanamo neefsanaysa marna qabow neefsanaysa marna kulayl waxa weeye in la layska yara dejiyo ayaa fiican waman faatatu salaatun qofkii salaadi ay ka tagto wajaba calayhi qadaa'uha waxaa ku waajibaya inuu qalleeyo qofkii salaadi ka tagto waajib waxa ku ah inuu qalleeyo fawran degdegna u qalleeyo murataban si kala tartiibsanna u qalleeyo oo si kala dambaysa oo kala horraysa inuu u qalleeyo waxa uu tilmaamaya ciddii salaadi ka tagto waxa weeye waajib waxaa ku ah salaaddaa inuu soo qalleeyo sida ugu degdegsan siday u kala horreeyeenna uu u kala horraysiiyo marka qofkaasi hadduu cudurdaar leeyahay sida nisyaan inuu ilaaway iyo nowm oo kale waa biitifaaqi ahlilcilmi in la soo qallaynayo waxa weeye ishkaal ma leh ama hadduu badheedh uga tago ma soo qallaynaya mise ma soo qallaynaya waa mas'ala khilaafiya bayna ahli اlcilmi waa mas'ale ahlucilmigu isku hayo oo qolana tidhi waa uu soo qallaynayaa waayo nas cad iyo ijmaac naba ka riday ma hayno qolana tidhi soo qallayn maayo oo waxa weeye adiladu waxay sheegtay uun kaa ilaaway iyo kaa seexday kuwa cudurdaar kale bay sheegtay axad kale salaad buu qallaynayaa ma odhan faradyada se way jirtaa iyadoo barheedh looga tegay in la yidhi waa la qalaynaya ama barheedh loo <clears throat> fa in nasiya tartiiba tartiibka haddii uu ilaawo aw jahilahu ama uu ka jaahil noqdo aw khaafa ama uu ka boqo fawta salaati salaadda tegisteeda saqada waa dhacayaa atartiibu tartiibku baynahaa tan la kala tartiibinaya iyo bayna alxaadira salaada joogta tartiibka la kala tartiibinaya waa dhacaya adigu mas'aladu waa mas'ala khilaafiya bayna ahli اlcilmi waxaana fiican tartiibka lakiin calى sabiili اlwujuub washardi waxa weeyaan adiladu kuma cadda haddii uu isdaba mariyana waxa weeye salaaddiisu waa u jiraysaa laakiin tartiibka ayaa fiican oo taan iyada inay fiican tahay cidii iskuma hayso marka wuxuu leeyahay salaaddii haddii ay dhowr salaadood kaa tageen hortuu qallaheeda soo dedeji waa midda labaadee waxa weeye hadday dhowr yihiin siday u kala horreeyeen salaaduhu u kala horraysiin ishkaal ma laha laakiin wuxuu leeyahay waxaa jiraya wakhtiyo tartiibkii dhacayo waxaa ka mid a inaad ilowdaba tartiibkiiba waad ilowday isay u kala horreeyeen ama adigoo islowsan baad mid ahaan tukato tii kalena yara ilaawey ama wuu ka jaahil noqday oo say u kala horreeyeen baanu garanay oo salaadii baa iskaga qasmay ama wuxuu ka baqay fawt aljamaaca fawta salaa yaani fawti salaati aljamaaca ama salaadda lafteedaba haddii loo daayana dhibaata kuma jirto waxa weeyaan salaadda tegisteedii buu ka baqay qowlan waaxidan taa joogta buu horraysiinaya hadduu jamaacada tegisteedii ka baqaana mas'aladii khilaafi bay noqonaysaa ilaa saddex qowl baa ku jiro macruuf ah laakiin calaa saxiix lafteeda waa in tartiibka dhacayo wa min shuruudiha shuruud salaa salaada shuruuddeedii waxaa ka mid ah satru lcawra cawradii in la asturo bithawbin marana lagu asturo mubaaxin bannaan hortuu cawradii in la asturaa waxa weeye waa shardi min shuruudi salaa waxaan lagu asturayaa wax bannaan inay yihiin oo maro bannaan ay tahay oo sharcigu banneeyey ee maro maqsuubah oo masalan cid laga soo booliyey ama xariir ah oo raggii aan loo bannayn iyo wax lamida waa inaanay ahayn weliba kaasi oo laa yasifu albashara jidhkana mid sifaynaya aan ahayn hadduu jidhka midabkiisa muujinayo oo maradii mara khafiifatoo jidhka casaan iyo madow iyo noocuu yahayba laga arkayo taana laa yusamaa saatiran saatir laguma magacaabo oo satrulcawra meeshii ma jirto marka satrulcawrana waa shardi muhim ah ahlulcilmiguna isla ogol yihiin amaa haddii maradu aanay bannaanayn salaadu ma ansaxaysaa mise ma ansaxayso laba qowloo macruufa cinda ahlilcilmi ku jira qolo leh salaadu ansixi mayso hadduu meeshuu ku tukanayaa maqsuub tahay oo meelo dhacay tahay ama maradu cawrada ku asturay mara la soo dhacay tahay iyo wax la mid ah iyo qolo yidhi waxa weeyaa nahyigu maadaabaanu salaada ku gaar ahayn ee dee qofka muslimka ah ay waajib ku tahay marnaba inaanu cid booliyin oo dhicin salaaduna waa ansixi ismigii booliga iyo xaaraamtaasina korkiisay noqonaysaa laakiin salaaddii waa ansaxaysaa oo yidhi haddii lagu yidhaahdo weysayso oo dabeedna aad biyo maqsuuba ku weysaysato biyo aanad lahaynba ayaad ku weysaysatay salaaddii waa ansaxaysaa bimacnaa waa kaa gudaysaa laakiin ithmi iyo dembi ayaa korkaaga ah maradaa xaaraanta ah ee aad ku cibaadaysatay tanna waa la mid yidhi oo hadduu maro xariira cawrada ka xidho salaadii waa gudaysaa xariirtana xaaraamteedu korkiisa ayay noqon qowlkaasi dambaana fiican oo ah salaaddu inay gudayso laakiin dee dembi culus uu ka qaadanayo walcawratuna alaaatu anwaac cawraduna waa saddex nooc buuyi muqallada waa mid la adkeeyey biijmaaci ahlilcilmi oo muqallada ah wahiya iyaduna cawrat almar'ati alxorati albaaliqa waa gabadha xorrada ah adoontii baa ku baxaysaa ee baaliqada ah cawradeeda weeye oo fa jamiicu badaniha cawra fi salaa ilaa wajhaha waxa weeye jidhkeedu siduu u dhan yahay waa wada cawro ay waajib tahay in la qariyo wejiga mooyaane oo wejiga ahlulcilmiga qaarkoodna waxay ka dhigayaan marnaba cawro ma ah ahlulcilmiga qaarkoodna waxay kala saarayaan salaada iyo khaarij usala salaada debadeeda waayo marka horeba salaada iyo salaada debadeedu sida macruufkee la yaqaano rag iyo dumarba isku cawro maa marka gabadhii ay xor tahay qaangaadhna tahay wejiga wixii aan ka ahayn inay qarisaa waa waajib fi anaa'i salaa salaada dhexdeeda amaa khaarij salaa qolo cawradeeda intii hore ka dhigaysaana waa jiraysaadoo wejiga ka saaraysa qolo odhanaysa macalwejiguna waa cawro waa in la asturaana way jirtaa labada qolba waa jiraan wa mukhafafatun cawradii mid la fudaydiyey wey wahiya iyaduna cawratu bni sabci siniin ilaa cashrin waxa weeye ilmaha yar ee toddoba jirka ah ilaa toban jirka lagala gaadhayo wiilkaa yar cawradiisa wahiya iyaduna alfarjaani waa labada farji cawrada wixii intaa ka soo hadhay waa iska mukhafafa waa mid la fudaydinayo wey adigu da'da la isla qiri maayo ma toddoba jir ilaa toban jir baa ma ilaa toddoba jirkay ku dhammaanaysaa ma inahaasa halkaa da'da waxbaa ku jira laakiin min xaysu اljumla ilmaha yar inaanu cawro lahayn marka uu yar yahay marka dambena waxa weeye cawradaasu ay mukhafafo noqonayso iyada shaki kama joogo markay labadaa meelood tahay ilmaha yar waayo ilmaha yar waxaa u bannaan ee inanka ah dumarkii inay maydhaan taasi markuu dhinto dumarkii inay maydhaan baa u bannaan taasi markaa waxay kutusaysaa inaanu cawradiisu cawro ahayn oo waxa weeye aanay markaa wax dhiba lahayn oo xitaa labadiisa xubintaraan ay iska mukhafafa tahay wixii ka soo hadhayna hadalkeedaba daah laakiin toban jir ma lagu simaya mise waa inta ka horraysa waa mas'ale kale oo khilaafi ah iyo wa mutawasita tii dhexdhexaad ah iyo mutawasita iyo cawratun mutawasita iyo cawro dhexdhexaad ah wahiya cawratu min cadaahum ciddii iyaga ka soo hadhay cawradooda wey oo min asura ila arukba lagala gaadhayo laga bilaabo xundhurta ilaa iyo ruugaga ah xoogaa iyada lafteedu inay cawradu saddex qaybood meelaha noqonayso shaki kuma jiro laakiin qaabka loo xadidaya waa mas'ala ijtihaadiya oo marka la doono ninka weyn laftiisa waxa la yahdaa cawradiisu waa muqallada iyo mukhafafa oo waxa weeye saw'ataynku labada markaa jid waa cawratun muqallada amaa bawdyaha oo kale ragga waa cawratun mukhafafa waa cawro mukhafafa ah oo liadnaa xaaja baa loo faydi karaa xaajo timi dartii dan yaroo timi haddii doona nabar yar ha kaa xagto ama waxaabal halkuu iga xagtay day ama meeshaoo aad iska yara faydasho u baahantoo ka yara tallaabsanaysa baad bawdyaha faydi kartaa yacnii alfakidu waa cawra bawdadu cawradii ka mid tahay laakiin waa cawratun mukhafafa waa cawro la fudaydiyey sidaasaa adilada lagu jamcinaya sida awadeed baad arkaysaa nebigu sala allahu aleyh wasalam waqtiyada qaarkood isagoo bowdyihiisa muujiyey sida markii abibakar iyo cumar iyo ay u imanayeen markuu cumaan arkayna markiiba bowdyihiisa qariyey oo markii la yidhi waa sideena uu yidhi si maanan uga xishoonanin markaa malaa'igta alle ka xishoonayso marka waxay keensanaysaa itaalka cawro way tahay bawdadu laakiin cawro khafiifa weeye oo waxa weeye way fududahay oo cawro culus ma aha marka adigu sidanuu shiikhu u qaybiyey waa loo qaybin karaa siyaabo kalena waa loo qaybin karaa siyaabo kalena waa loo qaybin karaa laakiin shaki ma laha cawradu inaan isku xadahayna ay kala noocyo tahay qaala tacaala alle wuxuu yidhi yaa bani aadama ilma nebi aadanow khuduu qaata ziinatakum ay iyaabakum maryihiinna iyo quruxdiinna qaata cinda kulli masjidin ay cinda kulli salaa salaad kastaba agteeda qaata manaa mar kastaad tukanaysaanba qaata wa minhaa waxaa ka mid a istiqbaalu lqibla qiblada in loo jeestaana shuruudday ka mid tahay qaala tacaala wamin xayثu kharajta fawalli wajhaka shadra almasjid alxaraam alle wuxuu tilmaamay meel kasta oo nebiga sala allahu aleyh wasalam uu u baxo uu joogaba inuu u jeedinayo wejigiisa mas-uul xaraamka bartankiisa inuu halkaa u soo jeedinayo ayaa uu tilmaamay adu wayna kala duwanaanaysaa oo markaad kacbada arkaysana bicaynihaa baad qaabili caynteeda la fahanteeda haddii aanad arkayna jihadeedaad qaabili oo maa bayna almashriqi waalmaqhribi qibla bay noqon qorax u dhac iyo qorax ka soo bax inta dhaxaysa waa qiblo fain cajaza hadduu ka caajiso can istiqbaaliha inuu u jeesto limaradin xanuun dartii aw hayrihi ama xanuun hayrkii ayaa ay suuro geli weydoo baqdin iyo waxbaa jira saqada waa dhacaya oo waxa weeye qiblada ujeestashadeedii waa ka dhacaysa waa laga dhaafaya kamaa tasqudu siday u dhacdo jamiicu alwaajibaat bilcajzi canha sida waajibaad oo dhani ay ugu dhacdo cajziga marka la awoodi waayo waayo waa fataqu llah mastadactum awaamirta shariicadu waa intaa kari karaysaan alle ka baqa maadaamay sidaa tahay waxay noqonaysaa qibladii intuu qaabili karayana inuu qaabilo haddaanu qaabili karayna oo xanuun baa hayo oo meel kalaaba u jeedaa ama waa la kabay oo inta adin iyo wax laga kabay baa meel kale loo jeediyey mana suuragal aha in qibladii lagu hagaajiyo halkaa uu u jeedo ee cajsigu keenay ayuu ku dhammaysanaya hadduu garan waayana waa la mid oo meeshuu u jeesto ayay kaga ansixeen xitaa afar ragcadood oo salaada ka mid ah hadduu afarta jihaba ula kala jeesto salaaddii waa ansaxaysa oo maalan markii koobaad dannigii koobaad markii koobaad wuxuu siiyey salaaddii waa qibladii waa xagga masalan halkaa ay tahay iminkabay xagga waqooyiga markuu ragcadu tukaday baa shaydaankii wax kale ku akhriya o yidhi meeshaan aad u tukanaysa ma aha ee galbeed u jeeso galbeed buu mooday markuu ragcad tukaday buu misna hadhow koonfur u jeestay bari mid kastabana ijtihaad iyo dadaal buu ugu jeesanaya hawe maaha salaaddii u ansaxaysa waayo adiga waxay alla kuga addoonsaday halka uu gaadhsiisan yahay ogaalkaaga marka haddaanad yaqiin haynina daniga qaalibkaa marka horeba lagu dhaqmaa marka waajibaad oo dhanina saasay ku dhacaysaa waana sidaa uu tilmaamay sida awadeed bay ahlulcilmigu yidhaahdaan laa waajiba maca alcajzi walaa muxarama maca daruura wax waajib la yidhaahdaa ma jiro marka cajis jiro ee qofku ka cajsiyo shaygaa ee awoodi waayo waajibba ma jiro wax xaaraamahay ma jiro haddii daruura timaado adaruura tubixu lmaxduuraat wa kaana nebiyu nebigu waxaa sala allahu aleyh wasalam qodob kale qaala tacala fattaquu llaha mastaطactum allana wuxuu intaa kari karaysaan alla ka baqa wa kaana nebiyu wuxu sala allahu aleyh wasalam yusallii kii tukada fi safari safarka gudihiisa annaafilata sunnada wuxuu ku tukanaya calaa raaxilati daabadiisa korkeeda xayثu tawajahat bihi halkay ula jeesato ayaanu u tukanay muttafaqun calayh wa fii lafdin hayra annahu laa yusalli almaktuuba lafdi kalena wuxuu tilmaamayey nebigu sunnada wuxuu ku tukanayay daabada korkeeda laakiin kuma tukanaynin waxa weeyaan salaadda faradka ah salaadda faradka ah iyada qibladu ma bannaana waxa weeye maxaan leeyahay in daabad lagu kor tukadaa mid ay bannaan tahay maaha miday bannaan tahay ma aha wuxuu inoo tilmaamay laba jeer ama wax la mid ah oo qibladii ay kaa dhacayso waa haddii xanuun iyo wax la mida ku hayo oo aad awoodi weydo amaba aad garan weydo taasi waa qodob ta kalena waxa weeye salaadii sunna ahayd safar iyo qayrkeedba markaad tukanayso waxa weeye waxyaabaa jiraya ay kaga duwanaan karto faradka bacd ahlilcilmi ilaa dhowr iyo soddon farqi bay tilmaamaan oo salaadda faradka ah iyo salaada sunnaa ah u dhaxeeya ilaa labiyo soddon meelaasay sheegaan iyadoo ay sidaa tahay fii xaali safar waxa weeye waxa bannaan inuu markaa iskaga tukado meel aan qibladiiba ahayn daabadda korkeedana uu ku tukado oo qibladii meel aan ahayn uu salaaddii ula jeesto waa ay u bannaantahy hadigoo gaadhigaaga iska wata ayaa min yusri shariica waxaa ka mid a ah fudaydka diinta inaad iskaga dul tukan karto gaadhigaaga oo gaadhigii adigoo wada inaad marba ishaari karto madaxa godi karto oo waa nin shaqadiisiina wataa salaadiisiina wata maasha allah labadii baa isku wadaa marka daabadaada adoo ku gorjooga jooga xagga aad u socotay haddaad doonto koonfureed ba adaa u jeeda aan qibladaba ahayn ayaad xaggaagaa u tukanaysa <clears throat> marka taasina waa mid iyaduna ay ku dhacayso qibladii oo waxa weeye lagaa dayn karo laakiin daabad korkeedna la yskaga tukan karo laakiin salaada faradka ah iyada lagula iman maayo daabadda korkeeda iyo waxa weeyaan safarkaa marba meesha la doono loola jeesanayo halkaa hainoo joogto wallahu subxaanahu wa tacaala aclam